wax ku khiyaali kartaa laakiin hadhow macnaha kulligaa ciddou ku qume waa inaa aragto haddaa aragtid insaannimo insaannimo meel soconaysa qofkii insaanka fulaan iyo fulaan waa inaa aragtid laa fil acyaani yani cayn ahaan oo aad bartiisa arkaysid lama helo ama sifaad lagugu sifeeyo macna aad ku ictiqaadi karta maahan wax kasoona arkin ma jiraan oo dabiiciinta maaha shayga waxaad ku garan kartaa inuu jiro ku aqoonsan kartaa imaa inaa cayntiisa aada aragtid oo nadiirkiisa aragtid imaa wasfi kugu filan in lagu sifeeyo wasfigana maqaam oo ru'yo arka ogtiin beeca salamka waa taqaana fiqiga soo ma garate shay adigaa ujeedidaa lagaa gadaa ama shay in mawsuuf bidimatiyaa lagaa gadaa ma garan wain kaan muktafar waayo oo beyculqaran ayuu asal ka mid ahaa laakiin maarata waa maarat waa la musaamaxeeyey maadaama aan laga maarmin shay oo mawsuuf oo sifa lagu yaqaana bidimal marka shayga haddii la sifeeyo oo sifa dhab oo thubuutiya lagu sifeeyo inuu jirana aa og tahay kaanamaa adigoo arkay waa ma garan marka sayfi ima in sifaat thubuutiya oo jirta lagugu sifeeyo walow yaadan arkine oad yaqiinsato inay jiraan wa imaa inaan maarata wujuudka lagu arki karo wax la arki karo ay yihiin marka macnaha kulliga sifo hubuuti inta lagugu sifeey waxaa ku aqoonsan kartana ma ahan wax adiga hadda aad indhahaba ku arki kartidna markaas ma ahan marka bis waa un shay khiyaadoo fi dihni eh wax banaanka macno usoo bixi kara ma aha fayactamiduuna waxay cuskanayaan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 oo tira ayay ku leeyihiinoo istilaaxiyatan oo istilaaxiya hayra macnaaha luawi macnihii lugawigaah asalkaa waxaan ahayn oo macno kaloo istilaaxiay leeyihiin shaygana waxaa la rabaa in macnihiisa lugawiga iyo macnaha istilaaxigaa la kala duwo muanad waxaa rabaa ka sheegaynay macnaha istilaaxiga ah macnaha luqawigaa laguma taxakumi karo macno hore oo loo yaqaanay oo istilaaxigan ka horreeyana macnaha dambe oo istilaaxigaa laguma taxakumi karo sidii lafdu shiicay markii aan ka hadlaynay raafidku hadduu yidhahdo shiica waa la sheego wa ina min shiicati laibraahiima layidhi waxaa leeyahay ama maarata yani lamaa kaanat lahu fi lmadiina shiican wa ansaar layidhi waqtigii nebigay joogeen haaulaai laysuu ka shiicatikum macno luqawi oo dadkii ansaarta la yidhaahdaa ama dadka xaqdiga uu googooyey iyo maaratay maaratay asxaabta nacaybkooda iyo maaratay qurunkaasoo kale macnahaasoo kale waqtigaa maba jirinba nacam fa ahlu luqati kuwa ahlu luqada yaquuluuna waxay aljismu waljasad waa jirkaan loo jeedo shay walba jasadkiisa geedku jismi gooniya u leeyahay bini aadamku jismi gooniya u leeyahay dhagaxdu jismi gooniyay leeyihiin basharka jismi gooniya u leeyahay shay walba waa jismi iyo jasadkiisa waa wax u munaasiba iyo walbadan badankiisa haddii markau bi hada alixtibaar fa laysa jisman marka haddii aan ka wadna badankan oo kale saan loo taaban karo laqaqanjaruufo eh, karo markaas lejis jism ma aha walihaada waxay yaquuluuna waxay yidhaahdaan alruux waljism sababto waa kala duwan yihiin ma garan kamaa qaala tacaala alla sida uu yidhi waidaa ra'aytahum haddaad aragtid kuwaa munaafiqiintaa tucjibuka waad ku cajibgelinaysaa ood waad la dhacaysaa ajsaamuhum say u toolmoon yihiin rag dhaadheer oo haybadla u yihiinoo murqo waawen yihiin laakiin waa jismi heberaho wain yaquuluu hadday yidhaahdaan fasaaxoodana tasmac liqowlihim laakiin waxba kuma yaalaan oo ka annahum khushubun musannada waa un waaweyn oo dogog oho la tirtiiriyo marka cay ka fadixsan ma jirto yani qofkii raggaa markii lagu shaba qorigun dheer tiirsan khalaas waxu dhiman lama arko marka ninkii qur-aanku caayo waa caayanya walciyaadu billah marka halkan jismigii iyo ruuxii baa la kala sooca waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaam jismi waa weyn laakiin ruux fiican leeyihin lama dhigin ruuxooda inay khabiiatay ku tusineen sababta waxaa lay kaanahum khushuun musanad khushuun musanadana ruux ma laha marka inaysan ruux qaabana lahayn ama ruuxda ruux daniaat ay ku tusineen wazaadaw bastatan fi lxilmi waljism marka jismigana waa kayru ruux waa jismigana caadigaa loo jeedo marka bihada alictibaar haddii aan u jeedno inay jismigu oo badankan oo yahay ruuxdii ma dhihi karta waa jismi amaa ahlulkalaam ahlukalaamki fa minhum waxaa ka mida man yaquulu dhahaayo aljismu huwa almawjuud marka wixii jiraba jismi aan dhihi karaa de kale waa lagu idlaaqi karaa laakiin bihada alictibaar laakiin waxaa la rabaa hadhow lafdigii hadhow marka luq ahaan oo khilaafsan yahay wa man yaquulu huwa alqaa'imu binafsihi waa midka laftiisa u taagan oo macnaa isku filan nacam wa minhum man yaquulu midaa dhaha almurakabu min aljawhari lmunfarid waa kan la iska saaray jawhar munfarid jawhar munfarid waxay uga jeedaa waxay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 karo laakiin bihada istilaaxa lagu qaydaya wlmaqsuudu warka isku soo duuduuba waxaaway danta laga leeyahay ana ruuxa ruuxda oo shika uu ka maaratay mithaalka uu ka wada idaa kaanat mawjuudatan hadday tahay mid jirto oo sifa hubuutiyay leedahay xayatan oo nool intaas waa sifaat hubuutiya somaan sugan caalimatan oo caalimad ah qaadiratan oo qaadirada samiicatan maqlaysa basiiratan arkaysa tascadu koraysa watanzilu degaysa watadhabu tegaysa wataju imaanaysa wanaxwu dalika oo min asifaati ka mid a ayadoo sidaasana walcuquulu cuquushana qaasiratun ay ka gaabantahay oy ka gaabiso oysan haleeli karin can takyiifiha inay kayfiye u yeesho oo ma dhihi karaan ruuxu waa saan iyo saan ma dhihi karno maca inay ugu dhex jirto noo dhow dahay wa taxdiida inaan xadidno aanan heli karin ma garat liannahu sababta soo xadidi karan waa maxay shayga waxaad u xadidi kartaa u keyfiye kartaa inaad isaga abaatid ama wax waxweeg aad aragtid hadda haddii lu yidhahdo hebel ninkaan nin la dhasho hebel la yidhaahaa jira waxaase ninkaan la dhasha haddaan aragtid kulley isaga unba u dhow yahay sawab buu egyahay ama wax yaroo gadaalnaa kara ama yax dheer ama isagoo lamid noqon kara waa soo dhawey kartaa ama asagiaadba aragtay ama wax la nadiiraa aragtay waa soo dhawey kartaa laakiin shayga asaga haddaadan arkin nadiirkiisa wax lamidan aadan arkin waxaad ka tiraahda ma taqaana washay inamaa tudraku xaqiiqatahu dhabnimadiisa ugu dambaysa waxaa lagu haleeli karaa imaa bimushaahadatihi asaga inaad indhaha ka qaadid oo bimushaahadati nadiirihi ama wax lamid aragtid faidaa kaanat iruuxu ruuxdii muttasifatan hadaytatu ku sifooda bi hadihi sifaat maca cadami mumaahalatiha iyadoon lamid ahayn limaa yushaahadu waxaa loo jeedo min almakhluuqaat makhluuqaadka aan u jeedno oo bini aadamkii ruuxaa ku jirta xayawaankii ruuxaa ku jirta lamid ma aha nacam faalkhaaliqu allihii khaaliqaaha owlaa isagaa kaga habboon bimuwaayanatihi inuu ka fog yahay ousan la ahayn ousan shabihi maca itisaafihi asagoo ku sifooba bimaa yastaxiqu wuxuu mudan yahay oo min asmaai asmaadiis wa sifaatihi oo sifaatkiisiia ah.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 nacam ow an yukayifuuhu alla inay kayfiye u sameeyaan minhum xaggooda can an yaxudu ruuxa ruuxda inay xag u yeelaan oo yukayifuu ama kayfiya u yeelaan macnaa ruuxda in la taxdiiriyo waa qaabkan in la yidhahdo ama waa kayfaani leeda in la yidhaahdo waxaa ka adag way caajis ay ka yihiin alla subxaana wa tacaala inay kayfiye iyo xag ay u yeelaan hadday ruuxdii ay ka cajiseen oo dhexdooda ku jirtay inay qeexitaankood iyo taxdiidkood iyo saan iyo saanay too boqolkiiba boqol inay uun sifaadkaa subuutigaa iyo jiritaankeeda korkaas ka yaqaaniin maahane hadday ka cajiseen inay alla inay sifaadkiisa ay keekeeyaan ama xad u yaalaan waa kaga sii cajis badan yihin wa maca daalika ruuxda iyo jismigiina isku mid ma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 manaa yani nafyigan oo mujaradkaa maca kownihi fiihi isaa'atu adab ayadoo weliba edab ay ku jirto yani leeb madxi maahan u laysa bimadxin ee eh, waxaa ku jirta isaa'atu adab fa inaka low qulta haddaad u tiraado lisubdaan anta lasta bizabbaanin qashin qaada ma tihid haddaad ku tiraado wa kasaaxib mid maanta ma arkaysaa eh, digada iyo waxyaalahaas maarata meelaha ka ar aruuriya oo maanta xaaqxaaqa ma tihid walaa xajaan mid tooba ma tihid walaa xaa'iqin mid dharka sameeyana ma tihid haddaad ku tiraahdi la'adabaka uu ku edbi sababtoo boqol oo nafi oo maxna isdaba dhigtay marka waxaan markaa aniga imaana maxaa kule maxaana aniga uu ku edbi marka waxaan qofkii ilaahay ula yimidna ka warar qofkii qof caadi ula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 uu xifdinayo alla wax ay dhibaatahay ku tahay lama arko nacam fa ina haadaa naqsun waa naqsun waaye fii qudrati insaanka qudradiisa wa caybun fii quwatii quwadiisay ceyb ku tahay wakadalika qowluhu tacaala ou dhahay laa yaczibu kama maqna oo kama libdho canhu xaggiisa midqaalu daratin darra wax lamida fi samaawaati ugama libirto walaa fi lardi dhulka oo kama maqna fa ina nafya alcuzuubi maqnaanta oo la anfiyey mustalzimun licilmihi cilmigiisay laasimsanaysaa likulli daratin fi samaawaati walard cilmigaas oo cilmi oo camiiqa soo maaha ay dhayadhaya laguma helo waa inaad kutubta u sabirtid ood maarata yani akrisid ood dhegaysatid cilmi haddii aad rabtid maxau dhaha yaxya ibn abi katiir muslim uu ka wariyey laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasad wuxuu yidhahdaa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 maanta hanoo joogto sal allahu calaa maxamad